bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilah rb اlعaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rb shrax lii sadrii wyasir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala اlmuصنifu raximah اllah almamnuc min asrfi darsigeena wuxuu ka bilaabmaya maalansarifkii maalansarifka in badan waad wada garanaysaan kolley adayg badan inagu keeni maayo insha allah waana baab dheer laqmadiisu ma dulmarnaa si fican la socda insha allah wax kaloo adagoo kusi xidhan ma jiro wixii basa inoo wada dhigaya insha allah wax guradaan ka keenayna ma jiro baabun ay haada kani baabun baab weeyi mawaanicu sarfi sarfiga wa mawaanicu sarfil ismi ismiga sarfoomidiisa waxyaalaha diidaa tiscatun sagaal weeyi yajmacu waxaa ururin haa tiscadaa beydkana ururin qowlu shaaciri baa ururin wasnu lmurakabi cujmatun tacriifuhaa cadlun wa wasfu ljamci zid ta'niitha intaasaa kulminada wasn waa wasnu ficilkii almurakabu waa murakabkii masjigaa cujmatun waa cajaminimadii tacriifuhaa waa calamkii cadlun waa cadligii wasfun waa sifadii wey jamcigu waa siqatu muntaha ljumuur zid waa ziyaadatu alif wa nuun taniian waa taniidka caadiga sagaalkiiba waa kuwa macno male maxaad ka macnaysa marka waa lagugu kulmin oo lagugu ururinhaya siduu u kala horeeyan ba haddana kuu kala sheegaya wuxuu yidhi wadalika tusaalihii ka axmede wey rag ba magna mala halkii cashirkuma halkii habeenkii hore halkii hore daydayseen ya abubakar khamiist ma joogti ah, waad maqashay laakin ka axmede oo kale wey axmed waa maxay waa wasnigii de wasni uga soo ma waa wasnu ficilkii wey waa calam maca wasnu ficila waa axmare wey waa wasnu ficil ya sifa maca wasnu ficila soo ma axmar wa baclaba ka baclaba ka wey waa murakabkii masjiga wa ibraahime ibraahim wey waa xujmadi waa cumar cumar wey cumarna noo mahay waa cadligii waa ukhara ukhar wey waa cadligii isna sifo watade waa uxaada uxaad wey isaga laftiisna waa cadligiun waa mawxada mawxad wey wantahi gaadh ila arbacati afarta gaadh ilaa afar ka gaadho marbac ka gaadhsi wa masaajida masaajida wey maa adli ma adli ma noqonaya wamasaajid masaajid wey waa jamci siqatu muntaljumo wadananiir dananiir wey waa siqatu muntaljumo wasalmaana salmaan wey waa ziyadatu alif nun oo maca calama wasakraana sakraan wey waa ziyadatu alif nun oo maca wasfiya wa faatimata faaime wey waa taniikide waa taniiun ya waa taniiun taniiun intii badda iyadu taliiun fi lafdi walmacnaa weyan wa alxata wey waa taniiun bita wa zaynaba zaynab wey waa taniiun bilmana wa salma salma wey waa alifu tanii almaqsuura wa saxraa saxraa wey waa alifu tanii almamduuda wuxuu yidhi sheekhu fa alifu tanii alifta alifu taniidka laydhaa haddaba waa labadan dambe wljamcu iyo jamca aladii jamca laa nadiira lahu wax lamid ugu sugnaanin fi laaxaadi aaxaada dhexdeeda kullun mid kastoo minhumaa labadaa kamida alifutaniidka iyo jamca yastairu wuxuu gaar la noqon bilmanci ay bimanci sarfi sarfiga mancintiisa gaar buu la noqon oo cilo kale u baahan maayo walbawaaqi mawaanicda inta kale soo hadhay ah, cilalka inta kale soo hadhay laabudda waxaa lagama maarmaana min mujaamacati kuli cilatin cilo kasta inay la kulanto cilada oo minhuna bawaaqida kamid ihi lisifati sifa in ay la kulanto aw ilcalamiyati ama calanimo inay la kulanto labadaasun gaaru saar sagaalkii gaarka saar maxaa hadhay ya toddoba soo maa toddobadaa kale iyo kelidood ma mancin karaane qaarna sifay raaci doonaan qaarna calan bay raaci doonaan saxiix walala wa tatacayanu waxa caynoobi alcalamiyatu calamyanimo ayaa caynoobi maca tarkiibi tarkiibka la jirkiisa ya waa cala maca tarkiiba <laughs> ya tarkiib maca wasfi ma jiro tarkiibka yuu raacaya u la mancinaya calam wazaada ah, tarkiiba wa asmaa alcajam kadaka taaniiu bima cada alif so amridig man waka wataniii wa maca taniii taniidka maciisu caynoobi taniidkuna bianwaacihi halaaa ha noqdo taniiu bilafdi walmacna ha noqdo taniiu bilmacna ha noqdo taniiu bilafdi o taniiu bita muxuu noqonaya saddexduba yala mancinayaan ya waa calam wlcujmati wa maca alcujmati cujmada ma eeg caynoobi cajaminimana yala mancisaa wazaada tarkiiba waasma alcajam ani kula waxay la mancinaysaa wade maxay calamkay la mancinaysaa wa shardulcujmati haddaba cujmada shardigeedu cajaminimada waxaa shardi u ah calaamiyatun calamnimo weeye fi lcajamiyati fi lcujmati fi lcujmiyati ajamnimada dhexdeeda horta waa inu calam ku siiya ya ajamiga laftiisa calamnimo sheegan waa in lagu isticmaali jiro iyo wa ziyaadatun ka kororhsanaasho wey cala halaathati saddex xaraf waa ka kororhsan yahay saddex xaraf hadduu yahay hadduu kasi yaryaama noqon maayo wasifati wa shardu sifati sifada shardigeeduna asalatuhaa asalnimadeeda wey sheegan asal ahaan waa inay ugu sugan tahay sifadan ee eh, hadday caarido tahay maya wacadamu qabulihaa iyo aqbalid la-aanteeda weeye ataa ta ay aqbasho haddee muanah loo dhiibo oo muanah ay noqoto ta waynana aqbalin ta waynana aqbalin fa curyaanun curyaan wa armalun iyo armal wa safwaanun iyo safwaan wa arnabun iyo arnab bimacnaa qaasin xaaladow yahay safwaanku mid qalbi qalalan wa dhaliilin iyo mid dhaliila oo liita xaaladow yahay arnabku munsarifatun mid sarfoomaysa wey way sarfoomaysaayo waxba laga waayday marka curyaan iyada curyaanatun bay gabadhi laodhanaya waa kii qaawanaa sooma rajulun curyaanu armal waa qofka reer hore soo mara hadda reer aan lahayn ya markaa ninkii waa armal gabadhiina maxay noqonaysaa armalatun ah, armalatun mee taale safan waagii hore dhagaxa sibsibkaa laohan jiray markii dambena qof kastoo qalbi qalalan baa sifadan hadda mayna caaridan arnab de bakayluska aan jiri awal hore imikana daliil baa loo isticmaalay sifadan bay kusoo darin asalnimo umale munsarifatul markaa u istirfoomaysahay ha odhan waa malagasar isafano waa ziyat alif iska ilaali sheekho curyaanna waa lamid ha waa afcal ha odhani waa afcal ha odhan isagaa wyجuز waxa ku banaan fi nawi hindin hind iyo wixii lamida wjhaani laba wj baa banaan bkhilaafi zaynaba wadalika qowlkaagani multabis wuxuu ku dhehnaaday bikhilaafi zaynaba zaynab khilaafkeega zaynab de laba qowl kuma jiraan iyada wasaqara iyo saqara waa balha iyo balha waa meel magaceedi halkaa muxuu ku qor marka waka cumara cinda tamiimi maxay wa baabu xadaami mu wuu muku daray waka cumaro cumar cinda tamiimim tamiim agtiisa baabu xadaami xadaami baabkeegu cinda tamiim wuxuu la mid yahay cumar cumar maxaa u diidaya adli m cala maca cadliga soo ma xadaamina waa sida can xaadimati maa laga keenay faacil baa laga keenay xadaami laakin waa xilima waa in lam yukhtam haddii aan lagu khatimin biraain ra waa haddii aan lagu khatimin wadalika khatimidda ra'da lagu khatimaya ka safaari safaari iyo wixii lamida weeyaan halkan waxaan ku soo marnay kitaabka awelkiisa garanaysa waa la isku khilaafsanay xijaazin iyo tamiimi waa isku khilaafsanay xijaazin iyagu maxay iska leeyihin ya waa mebni ay leeyihin kasra lagu binaynaya bay leeyihin nimankana way kala jabeen qaybna waxay ku waafaqeen eh, xijaazin qaybna meel gaara istaageen waxay idhaahdeen haddayna baabkan aynay u damaynin by ya haddayna ba u dambey haddayna raa u dambayn ban ujeeda cafwan aynu nidhaahno waa maalaa yansarifo cumar buu lamid yahay hadday dambaysana aynu nidhaahno xijaaziyiinta aynu raacno waa mabniy al kasri waa mabniyun cala alkasri sidaasay yidhahdeen wa amsi amsi limucayanin in kaana marfuucan wa amsi amsi ka cumaraba u qadaran de cumaroo kale weeye amsiduna limucayanin mucayan mid magacaaban xaalad ayuu ahaatay in kaana waa hadduu yahay amsi marfuucan xaalada marfuucaya in weeyan xaalada u marfuuca yahay un weyi amsina markaa muxuu lamid yahay leyihin waxaa ku jira calam maca cadliya min alamsi baa laga keena min alamsi oo al watay baa laga keenay leyi marka cumar buu lamid yahay lakin waa xilima waa xaalaturafcan xaalaturafcan wey wa bacduhum tamiimiyiinta barhkood lam yashtarid muu shardiin fiihimaa labadooda labadeed amsi iyo xadaami shay anbadhade waxba muu shardiinba waxba muu shardiinba waan fahnima oo ile qaar baale waxa weeyaan xadaami wa haddii aan ra lagu khatimin bay idhahden amsina waa haddii ay marfuu tahay bay idhahden qaar waxba uma shardinba wa saxaru saxarina ka cumara dhade cumar bay lamid tahay cinda aljamiici inda jamiic lcarabi carab dhammaantood agtood cumar bay lamid tahay iyaduna oo min asaxari baa laga keeno al wadata laakin waa xilima waa in kaana darfan waa haddii uu daraf yahay darafkaasoo mucayanan mucayana daraf mucayan oo caynoobay oo lasla garanayo waa hadii u yahay waa daraf zamande oo cayn oo mucayan haddii u yahay mubham aan ahayn jarax alaslu sida u asalka fi lismi ismiga sida u asalka ismiga almucrabi lagu icraabaya bilxarakaati xarakaadka lagu icraabaya asarfu sarfi wey ismiga mucrabka xarakaadka la icraabo waxa asal waa sarfi inuu iska sarfoomo wainamaa yakhruju waa una ka baxaya can dalika ka alasliya asalkaa waa uu ka baxaya idaa wujida marka la helo fiihi ismigaa dhexdiisa cilataani laba cilo marka laga helo cilataankaasoo min cilalin cilooyin kamida cilooyinka oo tiscin sagaal ah, sagaal cilo marka laga helo ayuu ka baxaya maxay xaaladii hore ee asalnimo oo waaxidatin ama mid marka laga helo waaxidadoo minhaa cilalka kamida mida waaxidadoo taquumu istaagaysa hiy waaxidadu maqaamahaa booskeyga istaagaysa labada cilo booskooga istaagaysa oo wax kale iyado aan baahnayn waa labadii siiqade waa siiqatu muntaljumuc iyo alif tanii almamduuda aw almaqsuura wqad jamaca waxa kulmiya alcilala cilalka waxa kulmiye cilalka atisca ee alsagaalka fii beytin waaxidin beyt keliya waxa ku kulmiye man mid baa kulmiye manka oo qaala yidhi huwa manku ijmac wazin caadila anif bimaarifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula ibn naxaas baa iskale ibn naxaas ayaa iskale ijmac waa siiqat muntaljumuc wazin waa wasnu ficilkii caadilan waa cadligii anis waa taaniiskii bimacrifatin waa calamkii rakib waa tarkiibkii wazid ziyadatu alif wanuun cujma waa cajamigii wasfigu waa wasfigii qad kamulade waba dhamaystiran tahay wax kaloo kaa maqan ma jiro wahaada kan albayt waa beytkii axsanu isaga ayaa ka wanaagsan min albeyti beytka isaga ayaa ka wanaagsan alladii beytka ahbatuhu aan ku sugay bu i fi muqadimati beytka muqadimada aan ku sugay casaanka weeyaan asalke kana kasii wanaagsan bui wahwa beytkani libni naxaas nuxaas ma libni naxaas ibn naxaas sheekha la dhawa iskale waqad mataltu waan tusaaleeyey buu yihi haa cilashan fi lmuqadimati muqadimada calaa tartiibi tartiib baan u tusaaleeyo sidii beydkii hore u ahaa ayaan ka duulayo tartiibtaasaan kuu siiyey bu guhi sheekhu wahaa baraaruga ana anigu ashraxu waan sharxaya bu yihi haa cilasha calaa haada taa dusheeda ayaan ku sharxaya atartiibi ee tartiibkan hore kugu sheegay faaqulu waxaan leeyahay bu yihi sheekhu alcilatu luulaa cilada ugu horeysa wasnu lficli weeyi hadalku ku socdo galo maaha iminka ijmacda kama bilaabin de ku ku socda waa ke waa beydkii hore muqadimada de saa socda marka alcilatu cilada cilada alula ugu horeysa wasnu lficli wey waxaqiiqatu wasnuficlika xaqiiqadiisu an yakuuna waa inuu yahay alismu ismigu calaa wasni wasan dushi waa inuu ku sugan yahay wasankaasoo khaasin gaar ku ah bilficli ficilka gaar ku ah ismigan baa ku sugan gaar ku ah ficilka oo ficilku gaar u aw yakuuna aw an yakuuna ama waa inuu ahaado fii awalihi ay fii awali ismi ismiga awelkiisa waxaa ah ziyaadatun baa ismig yeelana ziyaad ayaa ziyaadada oo kaainatun ka ziyaadat ficli ficilka ziyaadadiisi oo kala ficilka ziyadadiis maxaa ohan jirtay xuruufu anaytude walxaal bay awalkaa ziyaadadu ka taallaa huwa ismigu musaawin mid la siman uu yahay lahu ay lilficli ficilka fii wasnihi xagga wasanka ayuu kula mid yahay uu kula siman yahay labada arimood bay xaqiiqadiisu noqonaysaa wasnu eh, ficilka wasnu ficilo maxaa tahay ismigiibaa ku yimiday wasan gaaru ah ficilka ama maahe ismigiibaa ku yimiday wasankii ficilka wuxuuna wataa ziyaadadii ulahaa ficil ziyaadadii ulahaa war kuma caddo falawalu haddaba ka hore keede idaa kaana ismu calaa wasnin khaasin bilficil ka an tusamaa waa inaad ku magacawdid rajula nin qatala qatala nin ku magacawdo bitashdiidi multabisatan xaala ay tahay qataladu mid ku dhahan bitashdiidi shid aw duriba ama duribaad ku magacawdo qatala facala yaa iskale ficil baa ku yimaada duriba yaa iskale waa mamnuy lilmajhuul dee ficil baa iskale wasankan aw naxwahu madkuurkan wixii lamid a duriba un daadul taagnana wixii lamid a oo min abniyati ma ficil awsaantii adhe min abniya aynu barane min abniyati ma ficil awsaantii ah lam yusama aan la magac dhabin faaciluhu ficilka faacilkiisi aan la magacaabin waa ficilkii muqayiru siiqaha ama mamnuy lima lam yusama facilahu ama mamnuy lilmajhuul aha magacan badan bu iska lahay aw inalaqaad u bixisay <laughs> inalaqaad u bixisay ninki inalaqa lana iyo wa naxwahu inalaqa wixii lamid ah oo min alafcaali afcaashi afcaashi almaadiyati maadiga ahayd afcaasha almabdu'ati lagu bilaabay bihamsati lwasli lagu istakrajad iskaga bixisay <laughs> ya iyo infasala iyo ayaad nin u bixisay wasankan yaa iskale dee ficil baa iskale haddaba fa ina haadihi tan buri sheekhu tan alawsanu cabdifatax sama de ila haadi waa ismiga ina tansib isma watarfacu lkhabar faina haadihi tantana alawsaana awsaanta kullahaa awsaanta dhammaanteed khaasatun mid gaar ku ah weeyi bilficli ficilkay gaar ku tahay sheekh wathani ka labaadna waa isagiyo ziyaadadii ficilkao kala watad lana mid ah oo kula siman ficilka xagga wasanka milu axmed axmed oo kale wey axmed afcala axmeda mayna lamid ahayn wa yaziid yaziid oo kale weeyaan yaziid yazyid dee qaacida ku dhacday wayashkuru yashkur oo kale wey wataqliba taqlib oo kale wey wanarjisa narjis oo kale wey waxaano dhamaad nin bixisay rag baad u bixisay calamana aclaaman xaalada ay tahay midkuuraadan waa wada calam nin baad u bixinaysaa yashkur yaziid baad ubixinaysa wa taqanaaba yaziid taqlib baad ubixinaysa waaba qabiile narjis baad u bixisa nin mina ziyaadadii xuruftii una wadan uu wataa ficilkiiya wasankii mana ku leekayn ma ku leeya wasnu ficil xaqiiqadii waa inta waa in labada arrimood laga helo wasan gaar ku ah ficilkii ama ziyaadadii wuxuu wataa ficilka wasankiina ficilku ku leegay alcil aniya cilada labaad atarkiib waa tarkiib sheekhow walaysa ma aha bu yihi almuraadu ujeedo bihi tarkiibka loola jeeda tarkiib aidaafati maaha waa khabarkii layse ka imriilqays oo kale shidada wiilkeyga imriilqays idaafadan le maxaa la dhahdaa tarkiibkan imriilqays waa mahay tarkiib idaafiya muna liana alidaafata idaafadu takhtadii waxay keenaysaa hiya idaafadu alinjiraara jaran bay keenaysaa bilkasrati kasre lagu jarmo idaafadu maxay keenta aljaru bilkasra falaa takunu ahaan mayso hiya idaafadu muqhtadiyatan mid keensanaysa liljari jar mid keensanaysa ma aha bilfatxati fatx lagu jirade walaa tarkiib isnaadi tarkiib isnaadna maaha sheekhow kashaaba waxaa ciroobay qarnaaha labadeedii gees wa taabata wuxuu sharkilkilaystay sharan shar buu kilkilada gashaday taabata sharan baa la dhaa moogta wa idaa akhada shayan taxta ibtihi markuu kilankilada hoosteeda shay ku qaato wasumiya rajul madkuuru bihi saasaa lagu magacaabay lanahu jaa yowma ilaa qabiilati waqad ahada taxta ibtihi xayatan qabiilu u yimid isagoo halkaa kilaankilada hoosteeda abeese kusoo qaatay faqiila lahu waaa lagu yii bade taaba tasharaan shar buu kilkilaysday lemasaai baa kaga soo baxda fainahu madkuurkan sheekhow waa min baabilmaxkiy waa baabilmaxkiyo sideedaasaad faacil uga dhigaysaa mogtahay ya jaa shaaba qarnaamaad ka odhanaysa jaa taaba tasharan adoo waxbaba ka bedel baabulxikaaya lagu socda lana hayso walaa tarkiib masjid tarkiibmasjidna sheekhu loogama jeedo tarkiibmasjiga almakhtuuma ee lagu khatimay biweyhi kelmada weyhi lagu khatimay milu siiba weyhi iyo wacamra weyhi iyo wanifta weyhi iyo kuwaasoo dhan liannahu madkuurkani waa min baabilmabniy baabilmabni baa laga sheekeynayaaba sheekhowe wa sarfu sarfin wax la sarfiyo wa cadamuhu iyo wa cadamu sarfina inamaa yuqaalaani waxaa la yidhahdaa fi mucrabi waa mucrab halka looga hadlaa waa mucrab sarfi iyo cadamu sarfi mabni loogama ma hadle kuwana mabni way kaa noqdeen de mina mabni kaa noqon inama muraadu ujeedada wainama almuraadu ujeedadu waxa una weeyi atarkiibu weeyi tarkiibka almasjiyu ee masjigaa alladii tarkiibka masjiga lam yukhtam aan lagu khatimin biwayhi kelmadda wayhi aan lagu khatimin maxaa kaa baxay sheekh tarkiib lidaaf daaqada ka saar tarkiib lisnaada daaqada ka saar tarkiibka masjiga ee weyhi lagu khatimina daaqada ka saar maxaa soo haray tarkiib masji a walakin lam yukhtam le bikelimati wayhi hada huwa almuraadu bitarkiib tarkiibkaasa looga jeeda ka baclaba ka oo kale weya baclo yaba ku ahaa adr mawt w adar iyo mawt ahayd madi karib madi iyo karib ahayd war kuma caddo tarkiibka loo jeedana waa ka tarkiib kasta intaa tiraa slandatirino dee iyana kugu daba qasmi tarkiibka loo jeeda waa tarkiibka masjiga aladi lam yuktam bikelimati wey alcilatu haliatu cilada saddexaad alcudmatu wey wahiya cudmadu an takuna waa inay tahay alkelimatu kelimadu cala alawdaaci dejin waa inay ku sugan tahay dejinta alcajamiyati cajamka loo nisbeeyey dajin ajamiya wayna ku sugan tahay ka ibraahime ibraahim oo kale wey wa ismaaciile ismaaciil oo kale wey wa isxaaqe isxaaq oo kale wey wa yacquube yacquub oo kale wey wa jamiicu asmaa ilambiyaai ambiyada dhammaantood magacyadoodu ajamiyatu wey ilaa arbacatun afar mooyaane ilaa arbacatan afar mooyaane muxamedun muxamed wey wa saalixun saalix wey wa shucaybun shucayb wey wa hud huud wey salawaat ullaahi alayhim calayhim ajmaciina nabadgelyada ilahay naxariistiisu dushooda ha ahaatee wayushtaradu waxaa loo shardiyaa liictibaari lcujmati cujmada fiirinteeda waxaa loo shardiya tixgelinteeda lagu tixgelinayo fii baabi maalaa yansarif amraani laba amar baa loo shardiya axaduhumaa labada amar midkood an takuuna alkelimatu kelimadu waa inay tahay calaman calam waa inay tahay fii luqati lcajami luqada cajamka lafteed waa inay calam ku tahay kamaa matalna saynu tusaalaynay low kaanad hadii ay tahay cindahum cajamta agtooda isma jinsin hadii ay tahay uma jacalna aynu ka yeelnaha kelimadii calaman aynu ka dhigno wajaba sarfuha in laska sarfiya ayaa waajibi wadalika mithaalkii bian tusama waa inaad ku magacowdo rajulanin bilijaan baad ku magacowdo waa xakame wadibaaji dibaaj waa xariir iska sarfoomasa marartu bilijaami baa ska ohanasa marartu bidibaajin baa ska odhanasa athani ka labaad an takuna waa inay tahay zaa'idatan mid ka korarsan calaa alaaati xarufin saddex xaraf waa inay ka korarsantaho saddex xaraf wax ka badan waa inay tahay kelmadu falihaadaa sidaa danteed darteed insarafa waxaa sarfoomay nuuxun nuux baa sarfoomay wa luuun luutna waa sarfoomay isagoo ajamiya qaala lahu tacaala ilaahay sareeye wuxuu yihi ilaa aala luutin luud aalkiisa mooyee najaynaa waanu samato bixinay hum aala luut iyagoonu samato bixinay u fiirso aala mudaafa luutin mudaafile mijru cala mjri kasratun dairatan cala akhiri muxuu maxaa maalansarif looga dhigi waayo ya waa saddex xarafuu ka badan waayo wa qaala lahu tacala ilahay sareeye wuxuu yihi inaa anagu arsalnaa waan dirnay nuuxan nebi nuux baan dirnay ilaa qawmihi reetolkii baan dirnay qoomkiisi baan u dirnay nuuxan waa mafcuulo waaba laska nisbi mansuub calaa fatxatu dair sababta loo tanwiiniye waa maxay saddexdii xaraf uu ka badan waay waman zacma ka ku andacooday min anaxwiyiina naxwiyiinta xaalada uu kamid yahay ana haadaa kan kan annawca ee nooca ah, yajuuzu inuu banaan yahay fiihi nawcan asarfu sarfi inuu ku banaan yahay waa nuux iyo luudiye iyo waa cadamu sarfi la ma aha bimusiibin halkii loo baahnaa mid wax dhigay maaha mid asiibay maahe waa ku khaldamay buu leeyahy ee sababtay u sarfoomeen waa ilada iyo yarida ay ka yar yihiin halkii loogu talagalay alcilatu cilada cilada araabicati afrad atacriifu wey wlmuraadu ujeedada bi tacriif looga jeeda tacriif lcalamiyati waa calamnima loo jeeda sheekho dee macaarifta way badna macarifti masaahil in almacaarifa sabcatun fiiha sahlun ana saalixun damalfatabni ya rajul so intaa mahen haddaba intii macaarifti ma macaariftii o dhan ba ma damiirkii ismi shari ismi mawsuliya ku jira la caalamkii ba ku jira mid kasta uu kuu sheegaya ana mudmaraati mudmaraadka wlshaaraati iyo ishaaraadka wlmawsulaati iyo mawsulaadka laa sabiila wado lidukuuli tacriifiha tacriifkeega gelitaankeega uma ahaanin fii hada kanay soo gasho albaabiya baabka baabkan macrifinimadeed maanta ma so gelayso tacriifkan liannahaa madkuuraadani mabniyaatun mabniyaad weeyi kulahaa dhammaanteed dhammaanteed waa wada mabni ismi ishaare iyo mudmar iyo mawsuul iyo saddexdu mayna mabni ahayn waa mabni wa hada kana baabu icraabin waa icraab baabkii kana waa baabu mucrab wa amaad ladaati imsaan haynaa marka saddex daaqada ka sartay asmibni noqday mudmaraadii iyo ishaaraadkii iyo mawsuulaadkii maxaa hadhay ma todobadi toddobadii saddex ka jar afar kala hadhay miya ya toddobadii waxaad ka jartaa mid kolka horeba inaogu dari jirin yaa rajuli soo nakridii maqsuud maahan bal halkaas ka dhig soo lix ma ahaan jiri saddex baa hadhay maha saddexdii maxaa maxay ahayn waa calamkii iyo dul adaadkii iyo iyo mudaafkii soo saddexa maahan labada kalena u ridiyaya labada kalena daaqadu ka saare wa amaadul adaati ki kii aalada u saaxiibka ah ee alaabta watay wax lagu macrifeeyo wlmuaafiyo kii laydaaeeyey faina alsma ismigu idaa kaana marka u yahay ayra munsarifin ayru munsarif marka u yahay uma dakhalad ay gasho hu ismiga aladaatu adaadkii ay gasho aw udiifa ama ismigii laidaafeeyo in jara waa jarmaya huwa ismigu bilkasrati kasriku jarmaya de duladaad ismigii ayru munsarifka ah haddii alla geliyo muna kasr iskaga jirmin kasr iskaga jirmay waa la idaafiye muxuu ku jirmaya kasru ku jirmaya fastaxaala waxa mamnuuc noqday ikhtidaauhumaa labadani inay keensadaan waa duladaadki iyo mudaafki iyo aljaara jar inay keensadaan bilfatxati fatxa lagu jaro maa lam yudaf ow yati bacda alradif soo amridii og maynaan soo marin xilima maalin sirb noqon jiray maa lam yudaf ow yati bacda alsurifi isagoo sooma bacda alradif waa alifiye waxiinaydin marka mar haddaynu saa nidhi saddex hore aynu daaqada ka saarnay laba kalena aynu geyno soo shan may noqon falam yabqa maba hadhin ilaa tacriif alcalamiyati mooyaane tacriifka marka maxaa looga jeeda calam keliya looga jeeda inta kaleo dhanna loogama jeedo de wuu kuu sheegay qaabkaan looga jeedin maasha allah alcilat lkhamisatu cilada shanaad alcadlu cadli wey wa huwa cadligii taxwiilulismi waa in ismiga la leexiyo min xaalatin xaalad waa in laga leexiyo ilaa xaalatin ukhra xaalad kalena waa in loo leexiyo maca baqaa'i macnaa macnaha baaqi ahaanshihiisa tiyoo lala qabo iska taxluja darafka macnaha alasliyi asliga loo nisbay macnihii asalka ahaa waa inuu joogo ya xaaladna laga wareejiyo xaalad kalena loo wareejiyo macnihii asalkaana aanu isbedel ku dhacayn wa huwa cadliga u celi sheekhow leanna damiir yacuudu leh ilaa aqrabi madkuur wa huwa cadligii calaa darbayn laba qaybood dushood buu ahaaday waaqicun mid ku dhacay wy waaqicun mid dhacay wey fi macaarifi macaarifta dhexdeeda waa cadli macaarifta dhexdeeda dhaca cadli maca calamaa la dhahday iyo wa waaqicun mid dhaca fi sifaati waa wasfi maca cadliya la dhahday labada mana uqaybsamayn falwaaqicu falcadlu dhe cadliga cadliga alwaaqicu dhacay fi macaarifi macaarifta dhexdeeda yatii waa iman huwa cadligaasi calaa wasnayni laba wasan buu ku imanaya axaduma labada wasan midkood fucalu wey wadalika fucalkani kainu fi mudakeri mudakerkaa loo adeegsada fucal hadii ad aragti wa cadluhu fucal cadligiisu kainun can faacilin faacil buu ka ahaaday fucal halkee laga keeno laga soo wareejiya wasanka faacil baa laga soo wareejiya waa taqdiir ahaan unde cumar markii la arkay iyadoo maalansarifkii loo diiday ilaa cadligaa loo qabiya cadli taxqiiqi iyo cadli taqdiiri sn kutubta horba kusoo marnay ee la waayo cilo kaloo la mancinaysa maxaa la iska yidhi aan iskaga qadarna in laga keeno in faacil ila haddii kana shuruuddi bay naga jabi waay ka cumaro cumar oo kale wey wa zufar zufar oo kale wey wa zuxal zuxal oo kale wey wa xajaro xajar oo kale wey soo saa ma odhan ya xajar oo kale wey wathani ka labaad in mid kastoo kamida ah faacil baa laga keena facaali facaali wey wadalika facaaligani kainu fi muanati muanadki isagu ahada facaali muanat baa loo adeegsada wa cadluhu facaali cadligiisu kainun can faacilatin faacilatin buu ka ahdo faacilatin baa laga keena ya facaali halkee laga soo cadliya hadee la odha faacilatin oo taweta laga soo cadliya naxw xadaami oo kale weyan xadaami halka laga keenay can xaadimatin waa gabdha magacoodi wa qataami halka laga keenay can qaatimatin wa raqaashe halka laga keenay waa gabadh magaceeda raaqishatin maynantaasn wadalika cadamu sarfigani dhad wadalika he cadamu sarfigani ka inuu wuxuu aada fii luqati tamiimin nimanka tamiim luqadood u ahada akhusu waan gaar yeelaya khaasatan gaar yeelid baan gaar yeelaya iskama socdone iyagaan ku gaar yeelaya bui carab o dhan maaha faama alxijaaziyuuna nimankii xijaaziyiintii fa yabnuuna xijaaziyiin way binaynayaan hu baab xadaami calal kasri kasri bay ku binaanayan yow khilaaf oge lasla jabay hore inu soo marnay len qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi ataarikatun tadallu lahaa qataami radina bitaxiyati wasalaam u yidhi waa baxruwaafirkii soo ma ataarikatun tadallu lahaa qataami radina bitaxiyati wasalaam ataarikatun mid tadallulahaa dameer bilaynteeda radinaa waxaanu raalli ku noqonay bu yidhi bitaxiyati salaan iyo wa salaami salaan salaamteedaaba na deeqdu yidhi hawshaa may naga diidan iyo soo dameer bilaynta ma garanaysaan dameeruhu iyagoo iska ogol ayay haddana diidaan soo ma dameerka markaa dameer bilaynta waa saasa loo jeeda waaya ataarikatun miya oo ka tegaysa qadaami qadaami tadallulahaa dameer bilaynteeda radinaan waxaanu raalli ku noqonay bu yidhi bitaxiyati salaam iyo wa salaami intaasaana deeqdeeba waxa may naga daysu leeyay maxaanu sheegta maad de tarik mana ismu faacilhan waa ismu faacil muxuu haysta ictimaadkiina u haysta waa mubtada iminka ictimaadkiina u haysta istifham baa ka horeysa qatami marka waa maxay waa faacil sad masad alkhabar dee faacil marfuuc buu noqon laha marfu calamat raf qatamu baa laodhan laha maxay leyihin iyagu xijaaziinti qatami mabni ala kasr fi maxal rafc faacil war kuma caddo tadalulahaana waa taarikatun tadalulaha mafcuulkeygii weyan mafcuulkeygii wey radinaa waxaanu raalli ku noqonay bitaxiyati iyo wasalaami baanu raalli ku noqonay wa qaala kale wuxuu yidhi idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadaami idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla ma qaalat xadaami kitaabka awelkiisa kuso martay idaa qaalat markay tidhahdo xadaami xadaami qawlan hadal markay tidhahdo fasadiquuha waar u rumeeya oo waa rundhaha maxaa yeelay inada waa tacliiliya mogta faadan faina alqawla hadal maa qaalat xadaami xadaami waxay tidhi wey labada goorba waa faacil haddana mabni ala kasra fi maxal rafco wey saasay leeyihin marka haddaba fain kaana haddii uu yahay aakhiruhu baabkan aakhirkiisu raacan ra haddii uu yahay ka safaari safaari oo kale wey ismun wahwa safaarigu ismu waa ismi oo limaa in biyo usugnaaday wa xadaari xadaari oo kale wey wahwa xadaari ismu likawkabin waa magac uu leeyahay xidig e eh. wa wabaari wabaari oo kale wey wahwa wabaari ismu liqabiilatin weeye fa aktharuhum tamimiyiin badankood yuwaafiqu akarkaasi wuxuu ku waafaqaya alxijaazina buu ku waafaqaya calaa binaa'ihi madkuurkan binihiisa calalkasri kasra uu ku bineeyo mara ay haddii ay u dambaysa idhahdeen war kasra aynu iskaga binayno xijaaziin iska dhahno wa minhum tamiimiyiin buu kamid ahaaday man duul laa yuwaafiqu aan ku waafiqin huwa manku hum xijaaziin aan ku waafaqin bal yaltazimu wuxuu laazimaya huwa mankaasi alicraaba icraab ayuu laazimaya wa manca sarfi iyo sarfiga diididiisa ayuu laazimaya wa mima ki waxa kamid a ah, ikhtalafa ay isku khilaafeen fiihi maaga atamimiyuuna tamimiyintu ay isku khilaafeen ayadoo noqode amsu kelmada amsu halkii hore iyadana kuso marnay minaa ka kusoo marnay aladii amsigaasoo uriida loola jeedo bihi amsi alyawmu loola jeedo alladii yoomka qabla yoomika maalintaada kahor ku sugnaaday fa akarum tamimiinta badankoogu yamnacu waa diidaya huwa aarkaasi yamnacu waa diidaya huwa aarku hu amsigaasi min asarfi buu diidaya in kaana haddiu yahay amsigu fii mawdici rafcin mawdicu rafca haddii u yaalo calaa anahu ahaanshiisa ayayna ugu diidayaan macdulun mid laga soo leexiye u yahay caanil amsi amsi baa laga soo wareebiy ala wadata fayaqulu wuxuu odhanaya bacdigaasi mada amsu shalay wuxuu la tegey bima fiihi wixii dhex yaalay ah shalay waa tagtay mana soo noqonayso sheekhow wixii dhex tegayna wixii samaysatana way la tagtay amsunuma odhanaya markaa amsu bu leeyahay oo maalan sarif bu leeyahy soo ma wayabni waa binaynayaa bacdigani hi amsi cala lkasri kasru ku binaynaya fi nasbi fi xaalati nasbi waljari wa fi xaalati jari cala anahu ahaanshihiisuna ugu binaynaya mutadaminu mid damnisan uu yahay macna alifi walaami alif iyo laam baa ku jirta ba saa darteed baan u sarfinana al baa ku jirta ba manihi buu qaba fa yaqulu wuxuu leeyahay ictikaftu waxaan itikaafay amsi shalay shalayyan isla garanayni de saw al tacriif in faadeynin macnahaasaa ku jiray leey wama raytumaan arag mid amsi shalay laga soo bilaabo saan iskaga jirna l wabacdum tamimiinta barkood iyo dhobi waa iraabaya bacdigu hu amsi icraaba ma ismii icraabkii u icraabaya laa yansrifu an sarfoomayn mutlaqan waqad dakartu waan sheegay dalika madkuurkan fii sadri hada sharxi sharaxan awalkiisa waan kusoo sheegay bu guri sheekh ya dee kitaabku xagga hore ulaabo waama saxaru saxaru fa jamiicu lcarabi carab oo dhani tamnacu way diideysaa tamnacu way diideysaa hiya carab oo dhani hu saxaru min asarfi bay udiidaysaa bishardayn biwujuudi shardayn bay ugu diidaysaa axadumaa labada shardi midkood an yakuuna saxaruhu waa inuu yahay darfan daraf waa inuu yahay darafkaasoo zamaniya daraf zamaniya waa inu yahay horta ko watani ka labaad an yakuna waa inuu yahay min yawmin maalin waa inuu ka ahado maalinkaasoo mucayanan magacaaban ka qawlika waa dhahda adiga wixii lamida jitu waxaan imiday yowmaljumucati baan imiday saxara baan imiday maalinta jumca suxuurteedii watigeegi waktu saxarkeyga ayaan imid waa maalin mucayanada yjumn maalin muayan maalin muayan loola jeeda marka lanahu saxaruu xiina idin marka macdulun can saxari asxari baa laga keenay kamaa qadara tamiimiyuna tamiimiyintuba see u qadareen amsi say u qadareen macdulan xaalad yaa mid laga soo leexiyey kamaa qadara tamiimiyuna tamiimiyintu siday ugu qadareen amsi amsi siday ugu qadareen macdulan mid laga soo leexiyey inuu yahay can lamsi alamsi mid laga soo leexiyey inuu yahay ayay ugu qadareen iyaguna asaxari in laga keenay fain kaana hadduu yahay saxru saxru hayra ywmi mucayanin maalin mucayana ayrkeed haddiu yahay insarafa sarfoome wuu sarfoomaya sheekhow iska ilaali ka qawlihi tacaala najayna waanu samata bixinayhum ayaga bisaxarin wakti suxuuranu samata bixinay waa suxuurun de maalin suxuurteed ma ku adyahay suxuurun weeyaan de marka labadaas shardi baa laga marmaan an yakuna dharfan wa an yakuna le saxara yawmin mucayanin maalin mucayana suxuurteed weynu yahay haddii intaa la waayo insarafa wlwaaqicu halkaa maxaynu ku hayna waa kii dhacay macaarifta dhaddan sheekh kii sifaadka dhacayna waa kan wlwaaqici wlcadlu cadliga cadliga alwaaqicu dhacay fi sifaati dhacay darbani waa laba qaybood waaqicun mid dhacay weyi fi cadadi cadad dhexdii wa waaqicun mid dhacay weyi fi hayri cadad hayrkii falwaaqicu ay filcadlu cadliga alwaaqicu dhacay fi lcadadi yaati waa imanaya calaa siiqatayni buu ku imanaya fucaala buu ku imanaya wa mafcala buu ku imanaya wadalika wazankani fi lwaaxidi waaxidka dhexdiisa ayuu ahaaday walarbacati iyo arbacada wamaa baynahuma iyo inta ka dhaxaysa taquul waxaad oranaysaa uxaada wamawxada baad oran wa hunaa wamathnaa baad oran wa hulaaa wamahlaa baad oran wa rubaaca wamarbaca baad oran qaala bukhaariyu mu yihi qaala bukhaariyu bukhaari waxa u yihi raximah llahu tacaala laa tatajaawazu ma gudbiso bu yihi alcarabu carabi alarbacata afarta kama gudbiso makhmas halkama sii wado arbacadaasi kudaysa rubaaca marbac bay kudaysaa fa haadihi tan bu yihi sheekhu tan alalfaadu ee alfaada athamaaniyatu ee sideeda uxaada mawxad laba hunaa matna afar hulaaa matla lix rubaaca marbac sideed manan fahadi tan alalfaadu alfaada ahamaniyato ee sideeda macduulatun waxaa laga keenay can alfaadin cadadi baa laga soo leexiyey alfaadii alarbacati afarta ahayd mukararatan xaalata mid la soo celceliyey lianna waxaada waxaada macnaha waxa weeyaan waaxidun waaxidun weey mid mid wa hunaa macnaha waxa weeyaan itnaani itnaani laba laba wakada baaqi inta soo hadhayna la mid qaala lahu tacala allah wuxuu yidhi uli ajnixatin malaaigtaas rusushaasoo uli ajnixatin garba u saaxiiba garbahaasoo mathnaa laba laba waulaata saddex saddexa warubaaca afar afar a fa mathnaa mathnaa wamaa bacdahu iyo mathnaa waxaa ka dambeeya sifatun sifa ayuu liajnixatin u yahay walmacnaa macnuhuna waxa wey wallahu aclamu ilahay baa xaqiiqada oge uli ajnixatin rusushaasoo uli ajnixatin garba u saaxiiba inayni inayni laba laba waalaatatin alaatatin saddex saddexa wa arbacatin arbacatin afar afara wa ama qowluhu calayhi salaatu wasalaam rasuulka xadiis qowlka uu yidhi salaatu leyli mathnaa mathnaa fi saiixe famatna thani matnada labaad litawkiidi adkayn bay usugnaatay toorun bay adkaynaysa iyadu laa liifaadati takraari takraar iyo soo celcelin faa'idaynteed maa liana dalika takraarkaagaa hore xaasilun bilawali kooruba ku xasilo matna laba laba weyde soo ma laba laba ragcadood wey salaatu leyli matna laba laba soo ma markaa wlwaaqicu ka dhacay fii ayr cadadi cadadka eyrkii ka dhacay ukharu wey wadalika ukharahani naxw qawlika waa dhahdaad iyo xilamida marartu waxaan soo maray biniswatin dumara ukhara kale liannaha iyadu jamcu lukhra alukhra jamceega wey wa ukhraa ukhraana unha aakhara aakhara un dhidigeega wey alaa tara miyaan adarkan anaka adigu taquuli inaad oranaysid jaani rajulu nin baa i soo gaadhay rajulka oo aakharu kale wamra'atun haweeney haweenayda oo ukhraa kale walqaacidatu qaacidaduna waxa weeyaan ana kula fuclaa fuclaa kasta fuclaadaasoo muanahata afcala afcala muanah dhadigeega laa tustacmalu looma isticmaalo fuclaada laa tustacmalu looma isticmaalo hiya fuclaa iyo walaa jamcuha jamaceegaba ilaa bilali walami alif iyo lam iyagoo wato mooye lamama isticmaalaba aw bilidaafati ama iyagoo idaafisin mooye lamama isticmaalaba kalkubraa wasuqra alkubraa saasaa loo adeegsada wasuqra saasa aloo geliya wlkubar saasa aloo geliya wasuqar saasa aloo geliya qaala lahu tacala ilahay sarreeye wuxu uhi inahaa iyadu la ixda alkubaari alkubar oo ta al ku jirta walaa yajuus ma banaano an taqula inaad tirahdo suqraa ood alifta ka jirti alaamta ka jirti walaa kubraa walaa kubara walaa suqara walihaada sidaa darteed laxanu waxay ku laxni xukmiyeen alcaruudiyiina bay ku laxni xukmiyeen nimanka naxwiyiintu fii qowlihim odhaadooda ay yidhahdeen faasilatun kubraa wa faasilatun suqra markay tiltimaamayan watadkii majmuucii iyo maxay kolkay sheeg sheegayaan faasilatun suqra iyo faasilatu kubra bay dhahdeen waa fani gaare waa log jeeda halkaas lagu barta kole waad dhigatay may la tahay idinkaa malaaiga aqoon badan fasilatun kubraa wa fasilatun suqra saxiix rag caruurta ka yaqaanana way nagu jiraan masha allah soma cabdiraxmaan ya soo caruurta kifka ma sii daynaysid waayahay walaxanuhu waxa kole ku laxni xukmiyeen abaanuwaas bay ku laxni xukmiyeen fi qawli odhaadiisa weli kaana kubraa wa suqraa min faqaaqicihaa kaana kubraa wa suqraa min faqaaqiha xasbau durin calaa ardi min adahabi kaana kubra bu yihi mid weyn waxaad moodaa wa suqra iyo mid yar kubrada iyo suqrada oo min faqaaqicihaa dhulka duuduubyaalkiisa ah xasbaau durin jawhar quruurxeed baad moodaa bu yihi jawhartaasoo calaa ardin dhul dusheed ku sugnaatay oo min adahabi dahab ah fa kaana qiyaas qiyaaska wuxu kolkaa kubra suqra alkubra suqra inu yidhahdo ahayd buu leey fa kaana loo geliya walakinahum carabi ibnu xaadi cadalu waxay ka leexdeen can dalika ka alisticmaal iyo isticmaalka faqaaluu waxay dhahdeen ukharu bay iska yidhahdeen kamaa cadalo tamiimiyuna tamiimiin walakinahum iyagu cadaluu can dalika isticmaal faqaaluu waxay dhahdeen ukharu bay yidhahdeen kamaa cadalo tamiimiyuna tamiimiintuba say uga leexdeen amsa sa uga soo leexiyeen can ilamsa uga soo qaateen wa kamaa cadala sida uga soo leexiyeen jamiiculcarabi carab o dhani saxare say uga soo leexiyeen can isaxari marka ukharadan halka laga keenay al ukhara baa laga keenay bay leeyihin waxaa loogu diiday al ukhara baa laga keenay leyihin qaala allahu tacala ilaa sareeye wuxuu ihi facidatun ay fa calayhi cidda isaga dushiisa waxaa tiro ciddadaasoo min ayaamin maalma maalmahaasoo ukhara kale ukhara kale waay walka alukhar ba ahayd afcal saasuu ku imanaya saxiix alcillatu saadisatu alwasfu weey ka axmara wa afdala wa sakraana wa qadbaana waa wasfigii weeyaan wayushtarad waxaa loo shardiya litibaarihi tixkelintiisana amraani laba amar baa loo shardiya an yakuna afcal iyo faclaan buu ku imanaya moogta axaduhumaa labada amar midkood alasaalatu asalnimo wey falaw kaanat ilkalimatu kelimadu haddii ay tahay fi asli asalka isman ismi haddii ay tahay uma dara'at waxaa kusoo dariyey laha kelmadda alwasfiyatu wasfinimaa kusoo dariday lam yuctada bihaa lagu tirin maayo wdalika arrinkaasi kama idaa akhrajta waa markaad ka saarto safwanan safwan wa arnaban iyo arnab can macnaahuma macnooga markaad ka saarto macnihi alasliyi asalka ahaa mani asalka waad ka saaraysa wahuwa macnaha asalkii alxajar lamnas waa dhagaxa sibsibka walxayawaan lmacruuf iyo xayawaanka lasla yaqaana bakaylaha oo wastacmalta ad isticmaashahumaa safwan iyo arnab bimacnaa qaasin mid khalafsan waa safwaankii wadaliilin iyo mid liitoo faqulta waxaad odhani haada kani qalbun qalbi weeye qalbigaasoo safwaanu qalafsanoo qalalay wahaada kani rajulu nin weeye rajulkaasoo arnamu liita oo daliil ah fainaka adigu tasrifuhumaa waad sarfini licuruudi wasfiyati wasfiyada kusoo dariyey darteed fiihima iyaga sifadana de hore uma ilahan aslnimo uma ilahayn way kusoo darid oo gadaal bay ka timiday maxaana asal ah wasfiga maxaa asal u ah an takuuna sifatu fi lasl kolka horeba inuu sifanimo ahaa athani ka labaad alla taqbal kalimatu kelimad waa inana aqbalin taa taaninta waa inana aqbalin falihada saa darta taqul waxaad odhanaysaa maratu waxaan soo maray birajuli maasoo rajulka curyaanin waa rajuli maa soo maray rajulkaasoo armalin armala bisarfi baad ku odhan waa liqowlihim odhahdooda ay yidhahdeen filmaanata tii dhadignayd curyaanatun bay yidhahdeen wa armalatun bay yidhahdeen bikhilaafi sakraana sakraan baa isagu khilaafsan wa axmara iyo axmar baa khilaafsan sakraan waa ninka dhacdhacaya sooma intu baashi isla dhacay gabadhi maxaad odhan ma sakraanatun baad odhan maxaad odhan sakra oo saxda u maalan sarif markaa isagu axmar waa ninka cas gabadhi maxaad ohan axmaratun miya xamra waa gabadh cas bayda waa gabadh cad soo sama marka waa sax fa ina muanahumaa labadan muanadkoog sakraa weeyi wa xamraa weeyi biayri taibina ku yihin de biayri taibina saa ku yihin yow markaa tama wataan kolka iyo waa sax kuwa horena maxaa loogu diiday taabay wataan alcilatu saabicatu cilada toddobaad aljamcu wey wa sharduhu jamca shardigiisu an yakuuna waynuya sheekhow calaa siiqatin siiqa waynuyay siiqadoo laa yakuunu aanu ahaanin calayha siiqada dusheeda alaxaadu axaadu ayna ahaanin siiqada axaadu ayna ahaanin waxa weyan badan ayna gaadhin taa waa inu ku sugan tahay wa sharduhu jamca shardigiisu an yakuna waa inuu yahay calaa siiqatin siiqa siiqadoo laa yakuunu aanu ahaanin calayha iyada dusheeda alaxaadu axaadu ayna ku sugnaanin wa huwa jamcaasi nawcaani laba nooc weeyi mafaacilu weeyi ka masaajida oo kale wa daraahim oo kale waa kii koowaad waayahay wamafaaciila weey ka masaabiixa iyo wadaaawisa daawsyaalo daawusyaalo dawaawis masaabiix waa wasankii labaad de waa mafaaciliya mafaaciila alcilatu thaaminatu cilada sideedaad aziyaadatu ziyaada weey wlmuraadu ujeedada biha ziyaadada looga jeeda alalifu wanuunu weey alifta iyo nuunta azaaidatan ee dheeraadka ka sakrana sakraan oo kale weeyaan waayah wa cuhmaana cuhmaan oo kale weeyaan ziyadtu alif nuun ba udiiday alcilatu taasicatu cilada sagaalaad ataniiu tanii wey wahuwa taniikii calaa alaaati aqsaami saddex qaybood buu qaybsamaya taniiun bilalifi waa tanii lagu dhadigaye alif ka xubla waa mid uur leh wasaxraa iyo meel banaan wey wa alifu tanii alxublaa iyo saxraa waa mamduudadii iyo maqsuuradii labadu way ku guda jiraan wa taniiun iyo mid lagu dhadigay wey bitaita ka dalxata oo kale wa xamsata waa ragda laakin taniikan maxaa keenay abu hurayrata maxaa keenay lafdiguma ka dhadigya wa taniiun bilmacnaa macnihii buu ka dhadigyahay macnaha ayuu ka dhidig yahay ka zaynaba zaynab oo kale weeyaan sucaad sucaad oo kale lafdiyahaan dee taa uguma jirto lakin macnihii buu dhadi ka yihin iyaguna wa taahiiru lawali ka hore raadayntiisa wa taahiiru lawali ka hore ka hore maad garanaysaa taaniitun bilif ma raadayntiisa minha xaalada uu alaaada kamid yahay fii manci sarfi sarfiga diididiisa u taahiir yuu raadeeya laazimun taahiirkaasi waa mid joogta mutlaqan kala qaadlaan mulaq isaga wax kala uma baahna total ya fa alifu taniithi agnat waxdaha wasiiqat ljamci aladii qad intaha soo camridig maan min hayri shardin shardi la-aan kama siyatii sida inoo iman doonta wa tahiiru thani ka labaad taiirkiisa ka labaad maad garanaysa waa taniifin le bitaadhade wa tahiiru thani ka labaad raadayntiisa mashruudun waxaa loo shardiyaa bilcalamiyati ay maca alcalamiyati calamnimo la jirkeed baa la shardiya kama siyatii sida inoo iman doonta taniifun bitayu la manciya dalxayga maxaad odhan calama taniia walkaa calam bu isagu la mancinaya wtaiir thalii ka saddexaad raadayntiisa watanitu bimacnay ka taiir hani buu lamid yahay walakin taaratan walakin yuairu waa raadaynaya taaratan fi taaratin mar wujuba manci sarfi sarfiga ya mamnuucoobidiisa waajibnimadeedu raadayni wa taaratan wa fi taaratin marna yuir wuuu raadayn yuairu yuiru wuxuu raadayni jawaazahu ay jawaaz manci sarfi wuu iska banaan yahay falawalu ka hore kay hore waa ke kolkuu wujuubka yahay mashruudun waxaa loo shardiyaa biwujuudi waaxidin mid in la helo oo min alaaati umurin saddex arimood ka mid a wahiy alaadaas ima ziyaad waa kororhsanaad ala alaati tarim sadde xarf inuu ka badan yahay maad garanaysa da kaas waa ka ah waa taniithun bilmacna markuu markuu waajib yahay man sarfiga inuu diido waxaa loo shardiyaa buu leeyahay saddex arrimood mid kamid horta arinta u sareysa arrinta u horeysa ima ziyaada ziyaada waa maxay saddex xaraf uu ka kororsan yahay eega sucaad iyo zaynab ka waran mayna saddex xaraf ka badnayn way ka badan yihin waayah waa ima taxarukulwasadi bartanku inuu xarakoobo xarakada bartanka taala xaraf kale ayaa xarafkii afraad udhigmaysa ka saqara iyo waladaa oo kale weyan saqara iyo ladaa wey iyo wa ima alcujma cajaminimo xamaata waa beled magaceed jawra waa beled magaceed ximsa waa beled magaceed balakha waa beled magaceed mid afraad buu ka tegay in naxwi aanu kuso dhigna mutamimadiyo wa an yakuuna manquulan mudakar baa laga soo qaaday gabadh baa loo so zayd zaydaad u bixisay afartaas aan jireen sooma wthani ka labaadna fima cadaa dalika de intaas wixii ka soo hadhay weeyaan afar maana kuu shardin afarta wixii ka soo hadhay wey thulaati buu iska noqdayba ina sarfisaana hindeega ka waran ina sarfisaana banaan id kidaysana banaan de dacda ka waran de lamid mid war kuma caddo kahindi hind oo kale weeyaan wa dacdin dacdo kale weyan wa jumalin jumal oo kale weyan gabadh magaceeda fa haadihi tan yajuusu waxa ku banaan fiiha dhexdeeda asarfu sarfi baa ku banaan wacadamu cadamu sarfina waa banaayay waqad ijtamaca alamraani labada amarba way kulmeen bu ihi sheekhu fii qowli shaaciri bay ku kulmeen lam tatalafac bifadli mizariha dacdu walam tusqa dacdu fi lculabi waaya lam tatalafac may xidhan lam tatalafac may xidhan dacdun gabadha dacda la ydhahdaa bifadli misariha googaradeeda intii kasoo hadhay may xidhan walam tusqa lagumana waraabin dacdun gabadha dacda fi lculabi haragyaal waagi hore laga sameyn jira de waan birahan yohan ma jirin lagu cabiy hargiyo waxaas laga tolan jiray harag harag laguma waraabin bu harag laguma waraabin ya way barwaaqeysantuu leeya moogta waaya lam tatalafac may xidhan bu yidhi dacdun gabadha dacda la ydhaha bifadli misariha gogardeda inta kasoo hadhi waa fadli inta ka dheeraadkeed wey walam tuska lagumana waraamin dacdun gabadha dacdo la dhahdo fi lculabi galaan ama haragyaal laguma waraabin marka maxalusheedka maad garanaysaan beytkan labadii way ku jiraan bu ku dacdun waa munsarifa walam tuska dacdu waa iyadoo maala insarifa jaaza wa jaaza jaaza wa jaaza warku ma haadihi tani jamiiclcilali cilashii oo dhan weeyi waqad ataynaa waan la nimid nabiyu yihi ibnu hishaam calaa sharxihaa sharaxeegaanu la nimidnay sharxan sharax maanu kula nimidnay sharaxaasoo yaliiqu u cunama bi hada lmukhtasari waxaa intaaso dhan madaxa ku xanuuniyeyba waa mukhtasar ba lagaa yidhi bi haadakan almukhtasari ee mukhtasarka kitaabkan mukhtasarka sharax yaroo naga maasaarniwja waa kasii socaa lagu leeya mogta isdhigan uma aclam waxaad ogaataa buri sheekhu alla ku ogeysiiya anaha cilashu calaa alaaati aqsaami saddex qaybood bay uqaybsanta alawalow ka ugu horeeya ma weeyi maagaasoo yuathiru raadinaya waxdahu kelidii xaalada u yahay waxdahu ay munfaridin waan soo barane xaalada u yahay walaa yaxtaaju una baahan maayo ila ndimaami cilatin cilo ina ku biirto ciladaas ukhraa kale wahwa maagaasi shay-aani waa laba shay aljamcu weeyi iyo wa alifataniii nuunta musanaba way dhacdaa soo ma maxay وتسقط النunani في الضافة نحو رأytu sakin لصافة saalka kumana so dhigan waa alifatani marka waa taniy wathani ka labaadna maa weyi maagaasoo yuahiru raadaynaya bishardi wujuudi calamiyati calamnimo in la helo shardinteed wahuwa maagaasi alaaatu ashayin waa saddex shay ataniiu weyi bigayri alif alif wax kasoo hadhayna ku dhadigoobay maxaa soo hadhay taniiun bita iyo taniiun bilmacna iyo taniiun bilafdi walmacna saddexdaa weyde waa tarkiibu tarkiibkii weyi tarkiibke ayu tarkiibin tarkiib masjid aladi lam yukhtam bikelimati wey wlcujmatu cujmo weey naxu faatimata faatima oo kale weeyaan wazaynaba zaynab oo kale weeyaan wamacdi kariba macdi kariba oo kale weeyaan wamacdi kariba macdi kariba oo kale weeye waayahay waibrahima ibrahim oo kale weeyaan wamin hama halkaa ama wamin hama sidaa darteed insarafa waxaa sarfoomay sanjatun baa sarfoomay sanjat miisaan ayaa sarfoomay sanj wain kaana walow in kaana haba ahaado muanaan ajamiyan muana ajamiya haba iska kelmad ajamiya iskaada wuu sarfoomay sababtu waa ah maxay calamnimaan jirin wa sawlajaanun sawlajan baa sarfoomay waa bakoorada weeyaan sawlaj sawlajan baa lahada waa bakoorad wain kaana haba ahaado sawlajaankani ajamiyan ajami haba ahaado ajamigaasoo daa ziyaadatin ziyaado u saaxiibe wa muslimatun muslimatun baa ayaa sarfo muslima de magac maayo waa maay waa wasfi munayn wain kaana haba ahaado muslimatun waxa weeyaan wasfan wasfi haba ahaade lintifaa'i calamiyati calamnimo ayaa la waayey fiihina madkuuraadan dhexdooda madkuuraadan oo dhan waxa laga way calamnimadii athaaliu ka saddexaadna saddex qaybood buu qeybiye qayb waa wax keliyad raadaysa qaybna waa wax calamnimo loo shardiyo muxuu ahaa waa taaniis bigayri alif altarkiib walcujma iyo maa yuahiru wax raadeeya bishardi wujuudi axadi amrayni laba amar shardintood markaa wasfiga isagu waxba gaara uma le laakin wuu la leeyay saddexdan kalena calamkuu la leeyay calamka laakin saddexdaa lasii dheer wzaada tarkiiba waasma acajam kadaka taniiu bima cad alif intaas kugu kulmiye bade soo ma alcalamiyati aw lwasfiyati maa yuair wax raadaynay weyaan bishardi wujuudi axadi amrayn alcalamiyati calamnimo iyo aw lwasfiyati ama wasfinimo waa inu la jiro calam ama waa inu la jiro sifo wahuwa alaaatu maagaasna waa saddex ayada noqoday alcadlu cadli wey cadli maa calama iyo cadli maa wasfiya wlwasnu wasnig weya wasni maa wasfiya wasni maa calama waziyaadatu ziyaada wey ziyad ziyaada maa wasfiya iyo ziyaada maa calama mithaalu tahiirihaa waa yahay raadaynteeda tusaalaheeda mithaalu tahiirihaa halaahadan dhe mithaalu tahiirihaa halaaada raadaynteeda tusaalaheega maca alcalamiyati calamnimo maceed ay raadayso bimacnaa sarfiga mancintiisa cumaru cumar weeyi wa axmedu axmed weeyi wa salmaanu salmaan weeyi cumar waa calam maca cadliya axmed waa calam maca wasnu ficila salmaan waa calam maca ziyat alif wa nuun wa mithaalu tahiirihaa halaahadan raadaynteeda maca hulaa wey wa axmara wey wasakrana wey ah, ula ula wey wa amaru wey wasakran wey wa maay kana ula wa maay waa wafi maca cadliya axmar waa wafi maca wasnu ficla sakran waa wafi maca ziyadati alifon atacajubu hada kani baabun baab weeye atacajubu tacajubka siiqataani laba siiqa ayaa lahu tacajubka usugnaaday